bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati rasuul sala allahu alayh waaalihi wasalam waxaan soo gaarnay faslun hijratu rasuulillaahi sala allahu alayh waalihi wasalam ayaan ku dhex jirnay waxa uu yidhi walam yabqa bibakata min almuslimiina ilaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam maka kuma harin muslimiinta ilaa rasuulka mooyaane iyo abuubakrin iyo abuubakar iyo wacaliyun radia allaahu tacaala canhumaa aqaamaa abuubakar iyo cali way nagaadeen oo waa iska joogeen biamrihi nebiga amarkiisa ayay ku joogeen lahumaa oo amray labadooda <clears throat> iyo wailaa man ictaqalahu lmushrikuuna mushrikiinta dadkii ay xirteen mooyaane karhan ay markaa u xirteen qasab iyo dirqi ayb waqad acadda abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakr waxa uu diyaarsaday jahaazahu diyaargarowgiisii wa jahaaza rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam iyo nebiga wuxuu ku diyaargaroobi yacni gaadiidkii gaadiidkiisii iyo gaadiidkii rasuulka labadaba muntadiran isagoo markaa sugaya mataa ya-danu allaahu caza wajalla lirasuulihi goorta uu alle u idmaayo rasuulkiisa fi lkhuruuji bixitaanku waxaana ka horreysay inuu nebigu ku riyooday meesha ay asxaabtiisa u hijroonayaan oo waxa uu yidhi uriitu daara hijratikum waxaa la itusay daarta ama degmada aada u hijroon doontaan oo hijradiinnu meesha ay tahay baa lay tusay innahaa la fii naklin waa meel marka timir dhexdeed ah oo geed timireedyo ay ku yaallaan fara badan oo timir caan ku ah saxaabadii marka arrintaa waxay u ahayd baab wixii aadi karay ama bixi karay ama dhuumo karay waa dhuunteen wixii la xabisay maahane abuubakar iyo calina nebigaa iska jooga yidhi oo marka aniga lay idmo yaad baxaysaan calina sida uu gadaal ka sheegi doono nebiga ammaanooyin dad ugu haayey iyo deyman dad ku lahaa iyo waxyaabahaas inuu soo xalliyo ayuu uga soo dabamaray dayib saxaabadii marka in badanna waa tageen marka taabuu marka wuxuu leeya ayuu ka fasalka uu ka hadlayaa abuubakar markaa in la baxaayo waa ogaaday wuxuu diyaarsaday gaadiidkii lagu bixi lahaa isaga iyo rasuulkaba ay ku bixi lahaayeen falamaa kaanat leylatu hama almushrikuuna bilfatxi falamaa kaanat markay ahayd leylatu hama leylatu hama almushrikuuna marka jumlada hama almushrikuunada ayuu mudaaf ilayhi ka dhigay fii maxali jiri falamaa kaanat markay ahayd leylatu hama almushrikuun mushrikiinta habeenkii ay hamiyeen markii ay ahayd bilfatki ay hamiyeen ikhtiyaal inay gaadmo ku dilaan birasuuli birasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalama wa arsaduu ay diyaariyeen calalbaabi albaabi albaabkii nebiga albaabkiisana aqwaaman ay ku diyaariyeen dad waa fadhi uu ibliis ka soo qayb galay oo markaa dhowr tale laysku weydiiyey oo taladii la qaatay abujahal ibliiskuna uu soo dhoweeyey oo ahayd toban wiil oo quraysh qabaa-ilkeeda waaweyn ka dhasheen in seefo loo dhiibo hal nabar ay ku dhuftaan marka nebiga hadhowna qurayshna la siiyo diyo iyo waxa ay rabto waa iqtiyaal iyo qof inta la dilo ciddisha la aqoon waayo ayb sidaabay ka rabeen iyagu marka qof mucayana aan lagu soo farfiiqi karin marka arrintaa ilaahay suuratulanfaal uga hadla waid yamquru bika aladiina kafaruu liyubituuka aw yaqtuluuka aw yukrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allah wallaahu khayru lmaakiriin albaabkiisii bay marka ugu diyaariyeen qoom idaa kharaja calayhim hadduu ku soo baxo qataluuhu inay dilaan markaa falamaa kharaja calayhim markuu ku soo baxay korkooda lam yarahu minhum axadun qof iyaga ka mida ma arag oo nebigu ma aanay arkin muusa bnu cuqba isaga wuxuu wariyey siiradiisa uu ku wariyey muuse bnu cuqbana siirooyinka la qoray siirooyinka ugu saxaafsan buu ka mid yahay kitaabkiisu waa kitaab yar waaye mujallad yar waaye waana eh, qofka uu ka qaatay alimaam maalik siirada cilmigan siirada wuxuu ka qaatay muuse bnu cuqba oo sheekhiisa ayuu ahaa wuxuuna ka mid yahay rijaasha saxiixulbukhaariga iyo aada marka wax loogaga wariye ayuu ku jiraa wuxuu soo saaray marka muusa bnu cuqba ana caliyan naama calaa firaashi rasuuli illahi sal slam cali inuu habeenkaa nebiga firaashkiisa u seexday si uu markaa u qariyo rasuulka iyo way markaa markay arkeen inuunan soo bixin ayay gurigii galeen firaashkii bay saa u fiiriyeen cali unbay ku arkeen meesha cali bay marka waxay ku yidhaahdeen aawe maxamed markaasuu yidhi laa cilma cindii waxaanu aan cilmi u leeyahay ma ogahay ma jiro maanu aadeen ma aqaano xadiidkaa marka xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi imaam axmed baa wariyey bisanadin xasan ayb waqad jaaa fii xadiiin xadiid waxaa ku yimid annahu dara inuu ku shubay calaa ra'si kulli waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mida madaxiisa turaaban inuu ciid ku sayray ayb uma khalusa ilaa beyti abi bakrin gurigii abi bakr ayuu u dusay uu tegay radia allaahu canhu fakharajaa way baxeen min khawqatin ayay ka baxeen yani dariishad ama albaab fii daari abi bakrin abibakr eh, gurigiisa ku taallay leylan xilli habeen ah ayb habeen bay baxeen laakiin maalin ayaa nebigu uu xadiidka qaar wuxuu leeyahay xadiidka gabol waxay leeyihiin xilli duhur oo werwer ah ayuu nebigu uunan socon jirin ayuu u yimid eh, eh, abuu u yimid gurigiisa uu yimid markaasuu yidhi ka saar yaa kula joogo dadka dhanka bixi markaasuu wuxuu yidhi waa ilmahaygii u waxa ila joogo markaabuu u sheegay waa lay idmay inaan tago oo aan aado meesha hijro inaan u baxaa lay idmay markaabaa hijradoodu marku ay bilaabatay xilligaasuu u yimid dabcan gurigiisiibuu ku laabtay habeenkiibaa marka ay baxeen waqad istajara cabdallaahi waqad istajaraa waxay ijaarteen abuubakar iyo nebiga calayh salaatu wasalaam cabdallaahi bna urayqid cabdullahi bna urayqid addiili ninkaa ayay kiraysteen ayb wa kaana haadiyan wuxuu ahaa nin aada jidka dadka u tuso khiriitan aad u yaqaano dariiqa iyo meelaha jidadka la maro iyona aad maahir ugu ah maahiran aad u yaqaano bidalaalati tusida ilaa ardi lmadiinati waddada madiine loo marana aada u yaqaano de wadda dhuumasho in lagu baxaa la rabaa marka isagiibaa marka aada u yaqaano ninkaabay kiraysteen wa aminaahu wayna aamineen calaa daalika arrintaa weyn bay ku aamineen maca annahu isagoo weliba kaana calaa diini qowmihi qoladiisa ku diin ahaa yani isagoo mushrik ah hadii marka mushriga laga aamin noqon karo dhibaatadiisa muslim kalena aan wax la yeeleyneynin oo wax lagu yeeleyneynin isagana markaa laga aamin noqon karo shartiisa horena aan loogu aqoonin xarbi inuu yahay markaas saddexdaa haddii la helo shardi in la isticmaalo laa ba'sa ayb ila hadda muhiimaddan oo kale nebigu cid kale ma isticmaali karin qof muslima shaqadan oo kale uma isticmaali karo ayb maxaa yeele isaga waa layska ilaalinayaa amaa laakiin ninkan ayaga ku diinta ah inuu la socdo xataa ma loo malaynayo waa nooc marka waxaa ku jirto xirfad ahningan bay marka kiraysteen wa kaana haadiyan qibliitan ayuu ah maahiran bidalaalati ilaa ardi lmadiinati wa aminaahu calaa dalika maca annahu kaana isagoo ah calaa diini qowmihi wa sallamaa ilayhi waxay u dhiibeen raaxilatayhimaa labadooda gaadiid ayay u dhiibteen wa waacadaahu wayna la ballameen gaara tawrin bay kula ballameen gaaru sawr bacda alaain saddex habeen kadib halkaa noogu imowbay ahayd falamaa xasalaa fi lgaari godkii markay heleen oy galeen cama allaahu ilaahay wuxuu ka indhatiray calaa qurayshin quraysh wuxuu ka indhatiray khabarahumaa warkoodii falam yadruu ma aynan garanin ayna dahabaa xagga ay aadeen meesha ay aadeen ma aanay garanin imaam axmed waxaa uu warinayaa min xadiid ibni cabaas bisanadin xasan annahum sacidu ljabala buurtii bay koreen gaaru thawr famaruu bilgaari godkiibay markaa gaaladii gaaladii godkiibay koreen gaaru thawr godkii bay mareen ayb fara'ow calaa baabihi nasja alcankabuut godkaabay fiirfiiriyeen waxay ku arkeen marka godkii oo ay dabooshay caaro caaro oo yacnii markaa ku dabooshay gurigeedii ayb yay arkeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen marka low dakala haa hunaa moxamed meeshaan hadduu geli lahaa lam yakun nasju lcankabuuti calaa baabihi godkan iriddiisa yacni guri guri caaro caaro kuma olaadeen guri markaa yacni caaro caaro <clears throat> ma ku samaysmi lahayn guriga meeshaan marka waa meel aan cag cag lasoo dhigin oo aan la imaanin saasay leeyihiin marka iskuma aynan howlin inay meesha inta ka tirtiraan waxaas fiiriyaan ma aynan isku howlin ilaahay baa ka qariyey marka bacdi riwaayaatna waxay sheegayaan qooleyda iyaduna inay markaa buul ku samaysay meesha buul ayb marka ilaahay uu khalqigiisii wax ka midabu usoo adeejiyey rasuulkiisa markaa sidaabaa dhacday middaan caara caarada qisadeeda ibnu xajar wuxuu yidhi akhraja alimaamu axmed bisanadin xasan can ibni cabaas ayb wa kaana caamir bnu fuhayra <clears throat> caamir bnu fuhayrana waxa uu ahaa yuriixu calayhimaa <clears throat> inuu kusoo caraabinayo korkooda hanaman ari inuu kusoo caraabinayo liabii bakrin ou lahaa wa kaanat asmaau asmaa waxay ahayd ibnatu abii bakrinna taxmilu lahumaa inay u xambaarayso u qaadayso azaada sahay ilal gaari godka ay u qaadayso wa kaana cabdullaahi bnu abi bakrin cabdullahi bnu abi bakarna wuxuu ahaa yatasamacu inuu usoo maqmaqlaayo maa yuqaalu bimakata akhbaarta maka laga sheeg sheegayo ayuu usoo xooraami jiray oo usoo dhegaysan jiray uma yadhabu ilayhi maa bidalika waana ula imaan jiray ayb fayaxtarisaani minhu markaa way iska ilaalin jireen marka yacnii waxaa akhbaartaa u imaanayso yaa darteed marka ay isu ilaalin jireen nebiga abuubakar ayb marka meeshan marka waxaad dareemaysaa marka abubakar gacanta uu ku lahaa diinta say u weyneyd awalan suxbada rasuulka halkaa uu kula jiro reerkiisiina dhammaantood wayla shaqaynayeen nacam asmaa bintu abibakar sahay ayay u diyaarisay timir iyo jiraan intay wax ugu riday ayay waxay ku xirtay iyada niaaqeeda marteeda marada dhexda ay ku xiranayso ayay qaaday labay u kala jeexday qayb bay ku xirtay haddana qayb kaley ku xirtay markaas bay markaa dhiibtay wa min daalika waxaa loogu bixiyey sumiyad bidaati nidaaqatayni asmaa bintu abibakar sidaasaa marka la ku magac baxday cabdullaahi bin abi bakarna wuxuu samayn jiray maalinkii o dhan makuu iska joogaa nimankan buu ag joogaa akhbaartuu ka soo dhegaystaa habeenka tulutuleyl markii uu baxo oo dadku ay seexdaan ayuu aayar marka wuxuu u tagaa rasuulkii abubakar godkii ugu tagaa akhbaartii jirta ayuu u sheegaa marka ay tahay ulutuleyl markuu habeenka ka dhiman yahayna waa soo gadoomaa sidii marka subaxii wuxuu noqdaa qof ku dhex bariyey maka qof iyaga la baryeyba subaxiina ay u arkaan oo iyagoo kasoo dhex toosaa habeenkii fiidka hore o dhanna waa la joogaa ayb cabdullahi bin abi bakarna sidaasuu samayn jiray sida markaa bukhaarina uu warinaayo musanifkuna uu tilmaamayo o uu sheegayo ayb caamir ibnu fuhayra iyo rasuulkii abubakar baa marku wada jira ayb caamir ibnu fuhayra isaga muslim buu ahaa ninkan cabdullaahi ibnu urayqidna gaal ayuu ahaa islaamnimadiisana koleytaba yacni culimmada wax ka hadlay ma aanan arag ayb inuu islaamay iyo in kale ayb haddii uu kolley islaamay kutubaha marka asxaabta taraajimtooda looga sheekeeyo isaabada iyo kale iyo ibnu xajar iyona wuu ka hadli lahaa calaa kulli xaal abaartiisa allahu aclam meeshay ku dambaysa wa jaa almushrikuuna mushrikiintii way yimaadeen fii dalabihimaa raadintoodii ay dalbaayeen nebi maxamed dhexdeeda ilaa hawrin qaaru hawr ayay imaadeen wamaa hunaaka iyo meelaha iyo wamaa waxa hunaaka meelahaas ah oo min alamaakini meelayow ah yani qaaru hawr iyo meelahaas u dhowdhow iyo ayay imaadeen amaakin ah xataa inahum iyagu maruu waxay mareen calaa baabi algaari albaabka yacni godka albaabkiisii bay mareen waxaadat aqdaamuhum gomadahooda ama lugahoodu waxay la sinmeen rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga iyo wasaaxibahu lugtoodii iyo meesha ay nebigaas iyo abubakar godka uga jireen ayaa ayaa sinnaatay ayb isku aad isku aadameen wacama allaahu ilaahay wuu ka qariyey waa tiray calayhim iyaga korkooda baab alqaarib uu ka indhatiray gedka albaabkiisa wa yuqaalu waxaa la leeyahay wallahu aclama ina alcankabuuta caaracaaradu sadad way dabooshay calaa baabi alqaar godka albaabkiisii bay dabooshay wa ina xamaamatayni laba qooleyna cashashataa waxay ka buul dhigteen calaa baabihi godka albaabkiisa midkii albaabkiisa ayay xashiish iyo yacnii qashin iyo ayay dhigeen buul oo kale ka samaysteen ayb ibnu kaiir marka wuxuu ka cabiray wayuqaalu buuyi waxaa la leeyahay kaannahu agtiisa isagu inaynan ka ansixin laakiin ibnu xajar qisat lcankabuud bisanadin xasan ay ku timid buu yidhi fatxulbaariga fadalika ta'wiilu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisii waaye kaas ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah ilaa tansuruuhu haddaydnan u gargaarin in iyo laaw ilaa tansuruuhu haddaydnan u gargaarin nebi muxamed faqad xaqiiqeehe nasarahu llaahu ilaahay baa u gargaaray id waqtibuu alla u gargaaray akhrajahu aladiina kuwii ay bixiyeen kafaruu kufriyey ay saareen oo maka ka saareen haaniya tnayni laba mid labeeya xaal uu yahay id waqti humaa labadooda filkaari ay ku sugnaayeen godkii id waqti buu alla u gargaaray yaquulu uu dhahayay nebigu lisaaxibihi saaxibkiisi abuubakar uu ku dhahayay laa taxsan murgin in allaha allaa macanaa nala jiro rasuulkii baa dhahay abubakar buu ku dhahay faanzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisii ayuu ku soo dejiyey calayhi nebiga iyo saaxibkiisa korkiisa wa ayadahu waa xoojiyey alle bijunuudin buu ku xoojiyey ciidan lam tarawhaa aydnan arkin markaa ciidankaa marka aan la arkaynin waxay leeyihiin culammada waxaa ka mid a caaracaaradan iyo qoolleydan iyo waxaanoo dhan ba iyo midkan laftirkiisa isagoo gaalka ah dadkii inta ka qariyey akhbaartiisii waddadii tusaayay kulli ilaahay baa u wada sakhiray markaa nebigu ilaahay meel weyn buu ka joogay sidaas buu ugu gargaaray idinka haddaad u gargaari weysaan ilaahay baa u gargaaraa laleeyahay wa jacala kalimata aladiina kafaruu wa jacala wuxuu ka yeelay uu ka dhigay alla kalimata aladiina kuwii kelmadoodii kafaruu kufriyey assuflaa midda hoosayso wa kelimatullaahi ilaahay kelmadiisana hiya iyadu alculyaa waaye mid sarrayso wallaahu casiizun xakiim wadalika anna abaa bakrin radia allaahu tacaala canhu abubakr lishiddati xirsihi dadaalkiisa darnaantiisa bakaa waa ooyey xiina mara almushrikuuna mushrikiintu markay soo mareen godka korkiisa wa qaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow low anna axadahum midkood haddii nadara uu eegi lahaa mawdica qadamayhi <clears throat> labadiisa lugood meesha ay yaallaan <coughs> la ra'aanaa na arki lahaa fa qaala lahu nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi abaabakrin abuubakarow maa dannuka maladaadu waa sidee maladaada say tahay dayb aada malaynaysa bitnayni labo allaahu alla taalifuhumaa uu saddexaynayo maxay kula tahay yani laba qof oo alla uu saddexaynayo marka allah na sadexaynayo na kaalmaynayo waa waxba xabsanin ayb abubakar marka meelahan dhan fadaaishiisa iyay tusaysaa geesinimadiisa iyo yani iyo siduu nebigu uga fakaraayo iyo iyo nebigu meesha uu ka joogo abubakar cid kale aynan raacin ilaa isaga ma ahanin cidda keliya ee nebigu uu jeclaystay inay hijrada u raacdo abuubakar dadkaa ka dhex xushay walidaalika marka ummaddan marka la leeyahay afdalu haadihi lumma bacda nabiyiha abuu bakrin waa arrin marka adiladu ay tusayso qur-aanka iyo sunnadu labadaba ay tusaayaan ayb markii dambe nebigu uu geeriyoodayna markii nebigu uu sakaraadka ahaana waa kii yidhi abuubakar alla iigu yeedho oo u sheega dadka ha tujiyo markay caaisho tiri inna abaa bakrin rajulun raqiiqun asiifun nin murug badan oo ooyin badan oo qalbi jilicsan oo markuu meesha tago qur-aankii uu aqriyo ooyin badan ooyin badan weeyaan ka daa rasuulka ilaahiyo markay tirina waa kii nebigu diidayo ku adkaysa abubakar oo yidhi inna kunna la antunna sawaaxibaatu yuusuf idinkaad aad naaga tihiin naagihii yuusuf oo kalea tihiin buu yidhi oo waxa aad muujinaysaan iyo waxaad qarsanaysaan baa kala duwan ayb oon islahayn iyadoo marka abubakar waa qalbi jilicsan yahay iyo waa uun barnaamij ay marka sheegayso laakiin ujeedkeedu waxaa weeyaan meel nebigu joogi jiray oo salaad ka tujin jiray haddii abuubakar istaago waxay isleedahay dadku amay eedeeyaan aabbahaan ila meel nebi maxamed taagnaawo ninka damboo istaagaya lama mid noqon karo marka waxaa la arkayaa marka nuqsaantiisa si aan loo arag ayay rabtay dadka inuunan isaga inaan la eedaynin qof kale la eedeeyo marka nebigu uu leeyahay waxaad rabtaan iyo waxa aad sheegaysaan yaan isku mid ahayn ina kunna la antunna sawaaxibaatu yuusuf ayb abubakar marka manaaqibtaa buu leeya shiicadu laakiin waxay u fakaraan si foorar ah bani aadamku hadday bidcada ka badato iyo sandaqada iyo munaafiqnimada hadday ka badato wixii wanaagsanaay qaladu u fahmaa shiicadu marka waxay leeyihin aayaddan waxay tusaysaa abubakar inuu saxbo isku haynin see u tusee baa la yidhi waxay yidhaahdeen walwalkan tirada badan iyo cabsidan iyo ooyintan iyo uu leeyahay yacni waana arki lahaayeen iyo cali sidaas maahan ay leeyihin isaga mowqifkaas nin joogo oon sidaas noqonin yacni waxaa weeyaan bama suuragal ma aha ayb hal abuubakar uu lahay waa la ogyahay markii nebigu uu dhintay ee dadkoo dhan mowqif istaageen isaguna uu istaagay mowqif nimankii markaa diinta ka baxay uu ka istaagay markii dambena isaga tiisi inay yani layskugu yimid oo inay yani saxsanayd cumar iyo keyrkiiba ay arkeen hal adeyg iyo maahan qof iska fulay oon talo iyo go-aan aan lahayn abubakar ma aha ayb mowqifkan laakiin nebigu u walwalayaa isagan ayb walidaalika riwaayadka qaar ama kutub siira waxay sheegeen ibnu isxaaq iyo kale inuu abubakar marna horay ka socday nebiga mar gadaal uu ka soconaya mar midigta mar bidixda intaa uu islaam mar un madiino gala rasuulkaa nabadgale ayb midda kale waxay leeyihin faanzala allaahu sakiinatahu calayhi baa la yidhi calayhimaa lama dhihin marka abubakar xasilooniba laguma soo dejinin abubakar nin diin uga xasiloonaan badnaa ma jirin waxyaabaha marka iyagu iyagaa marka si wixii wanaagsanaabay wax qaldan ka dhigeen maxaa yeeley ilaahay meeshaan ninka abubakar buu ku ammaanay oo uu yidhi id yaqul yani id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayn id humaa fi lgaar id yaquulu lisaaxibihi yani ilaahay inuu yidhaahdo abubakar ku sheego saaxibu nabiyi fi lgaar oo mowqif adag oo nebigu uunan uga bixin yaa ammaan ugu filan ayb laakiin iyagu waxaa weeyaan belada iyo dhibaatada waxay gaarsiisay middaabay tan iyay arkaan ma arkaan dhibaatada ay iyagu wadaan oo abuu lu-lu'ata almajuusi oo ninkii majuusiga ahaa ee cumar dilay inay magaalada tahraan ay uga sameeyaan mashhad la siyaarto oo sanadkiiba mar la tago oo la booqdo oo yacnii qof geesiyo weyn oo owliya agtooda uu ka yahay yacnii xamaaqadaas ma dareemi karaan markaasay waxyaabahan bay ka hadlayaan imagaan marka shiicada eeraanta ah abuu lulu'at almajuusi ninkii cumar dilay ayay siyaartaan wax qiimaha marka ay leeyihiin male waa madhabkoodu baanuu ku dhisan yahay nifaaquu ku dhisan yahay waxa ay sheegayaan iyo waxa ay damacsan yihiin wax kala gadisan waa wax kala gedisan marka saxaabadiiba yaan ka baxsanin qiimo marka ma laha ayb yaan marka loo malaynin dad fiican inay yihiin culummadii taabiciinta shacbi baa waxaa laga wariyey inuu yidhi low kaanuu min albahaa'imi lakaanuu xumuran hadday xoolo ahaa lahaayeen dameero oo kale yay ahaan lahaayeen yani xagga balaadada iyo doqolnimada ayb walow kaanuu min aayri eh, eh, shimbira hadday noqon lahaayeenna lakaanuu rakman shimbir dhagar badan oo yani khiyaano badan iyagana dad khiyaano badan oo damiinnimana ay laasimtay labadaas isagu darantay imaamu dahabina waxa uu yidhi balilkadibu shicaaruhum waalnifaaqu dihaaruhum shiicadu munaafiqnimaduna waa funaanadda ay kor ka wataan beentuna waa tan ay hoos ka wataan ee garanka ah korkooda ku dhegan ayb weligoodna mowqif garabka bax unbay islaamka ku ahaayeen fi taariikh markastana marka sidaas weeyaan xaalkooda ayb walamaa kaana bacda alaai walamaa kaana bacda athalaati markii saddexdii maalmood kadib ay ahaatay jaa-ahumaa <coughs> waxaa u yimid ibnu urayqid ibnu urayqid baa u yimid ninkii ay la ballameen biraaxilatayni ayuu ula yimid labo gaadiid ayuu ula yimid fa rakibaahumaa way koreen labadii daabad ayuu u keenay way fuuleen ardafa abuubakrin abuubakar wuxuu fangeliyey caamir bna fuhayra ila saddex nin bay ahaayeene nebigu mid buu koray abuubakarna mid ay middiisii ayuu koray gadaal wuxuu ka saaray caamir ibnu fuhayra ayb <clears throat> daabaddaani marka labadaba abuubakar baa lahaa markaa nebigu mark markuu u yimid waxa uu yidhi daabaddii aad ku tegi lahaydna waa kuu diyaariyey markaasuu nebiga waxau yidhi bitaman lacaga ku qaadanaya aniga markaasuu abubakar yidhi maya wax lacaga lagaagama qaadaya markaasuu yidhi maya lacag un baan ku bixinayaa wax aanan lacag ka bixinin oonan gadanin ma korayo bacdi marka riwaayaad waxay sheegaan ilaa sideed boqol meelaha inuu ka bixiyo ayb markay sidaa ahayd ninkaabaa u keenay waardafa abubakrin caamir bna fuhayra wasaara diiliyu amaamahumaa ninkii marka diiliga ahaa cabdullaahi bnu urayqid waayee isaguna wou socday amaamahumaa hortooda ayuu ku socday calaa raaxilatihi isagoo gaadiidkiisa fuushan wa jacalat qurayshun quraysh waxay guda gashay liman jaaa biwaaxidin hal ninkii la yimaado mid min muxamadin sal allahu alayh waali wasalam <clears throat> min muxamadin ah sala allahu alayh waali wasalam iyo wa abi bakrin radia allaahu canhu midkood yacnii ninkii keeno <clears throat> inuu leeyahay mi-atan boqol oo min alibili geel boqol halaad oo geela ah in farta laga saaray <clears throat> ninkii ama abubakar ama muxamed keeno falamaa maruu biayi bixayi mudlij lidaalika marka mushrikiinta laftirkooda abubakar waa la weynaa ayb muxamed ama abubakar ninkii keeno boqol abu sufyaan markii uu dagaalkii uxud xoogaa muslimiintu uu dhaawaca uu soo gaarayna waa kii qayliyey yidhi afiikum muxamedun afiikum abuu afiikum cumar bis intaasu sheega muamed midinaawe maxamed midinku jiraa abuubakar ma jiraa cumar ma idinku jiraa haddii cid ka fadli badan ama cid ka karti badan oo kale ay jiri lahayd oo soo qaadi lahaa laakiin wuxuu ogaa abuubakar iyo cumar nabiga labadiisa garbood inay ahaayeen talo iyo dadnimo hadday noqon lahayd iyo geesinimo inta ayb markaa qurayshi sidaabay yeeleen falamaa maruu markay soo mareen nebiga abubakar iyo caamir ibnu fuhayre iyo ibnu urayqid bixayi mudlij reer mudlij qoladaa yacnii degmadoodii markay soo mareen basura bihim waxaa arkay suraaqatu bnu maalik ibni jucshum ayaa arkay sayidu mudlij reer mudlij odaygeedii farakiba jawaadahu faraskiisii orodka badnaabuu soo koray aljawaad waa faraska orodka badan oo baxdooyga ah ayb ayuu soo fuulay wa saara fii alabihim wa saara wuu socday fii dalabihim raadintoodiibuu kusoo socday marka falamaa qaruba minhum markuu usoo dhowaaday wa samica qiraa'ata anabiyi sala allahu calayh waali wasalama nebiga qiraa'adiisiina uu maqlay wa abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakarna uu ou badinaya aliltifaata milicsiga salaad bay ku jireen dabcan nebigu qur-aan buu akhrinayay abubakarna waa milicsanayo waxaa laga qaadanayaa marka qofka salaada isagoo ku jiro daruuro darteed waa milicsan karaa hadday xaaji iyo daruuro ay keento inuu milicsadaa dhib ma laha milicsi adoon jeesanin inaad isha dhagdhag ka siisato weyaan lama ogola bilaa xaaja laakiin idaa kaanat lixaajatin waa la ogolyahay waxaana nebiga abubakar kama celinin xaaladaasna de xiraaso iyo waardiya layska haayo ayb markii nebiga laftirkiisana waa sameeyey sidaan oo kale oo ixdaa ghazawaatihi ninbuu diray nebiga orod buu yidhi gaaladaas akhbaar nooga keen oo yacni jaasuus buu diray yani muslimiinta dhexdeeda nin muslima buu diray inuu akhbaarta gaalada usoo qaado waa baxay marka nebigoo tukanayay ayuu marka sii socday rasuulka marka isha ayuu la raacayey oo waa milicsanayay isaga oo godkii yacni kasii degdegaya buurta isagoo buurta kasii degdegaaya ayuu milicsanaya marka milicsiga abuubakar waa xaajo iyo daruura miday keentay sida nebiguba u sameeyey calayhi salaatu wasalaam ayb iltifaatka marka nebigu uu reebay waa midka aan bilaa xaajada ah waay bilaa daruurada ah sidaa marka u taado faqaala abuubakrin abubakr waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow a xadaran abuubakar yukdiru liltifaata buu badinaya xadaran digtoonaansho iyo cabsi calaa rasuulilah oo u cabsanaayo sala allahu calayh waali wasalam wa huwa sala allahu calayh waali wasalam nebiguna laa yaltafitu ma milicsanayni dabcan nebiga abuubakar isku darajo maaha rasuulku yani kaana haabit aljashi nin wuxuu ahaa marka yani qalbigiisu rasuulku wou sugnaa qalbigiisu cabsida bani aadamku waa gashaa laakiin nebigu waa ka karti badnaa abubakar isagoo abuubakarna dadka intiisa kaleo ka karti badnaa rasuulka markama milicsanaynin faqaala abubakrin abubakar waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow haadaa suraaqatu bnu maalik kani waa suraaqa qad rahiqanaa waa na soo gaarin bay salaaddii laga baxay ama qur-aan bay iska akhrisanayeen ba sidii la yidhaahdo markii ay salaadii ka baxeen buu marka waxa uu yidhi waa kan suraaqat bnu maaligna soo gaaray fadacaa calayhi rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa habaaray fasaakhat yadaa farasihi faraskiisii labadiisii lugoodoo hore ayaa dhulka ku dhegay fil ardi dhulkiibay ku dhegtay fa fasaakhat way dhegtay yadaa farasihi faraskiisa labadiisa lugood labadiisa gacmood fil ardi dhulkiibay ayay ku dhegeen faraska labadiisa gacmood marka waxaa laga wadaa labada lugooda hore wa fa qaala waxa uu yidhi qad calimtu waan ogaaday ana aladii asaabanii waxaa igu dhacay inuu iasiibay asiibay biducaa'ikumaa idinka ducadiinna iyo habaarkiinna darteed inuu igula dhacay waan ogaaday ee fadcullaaha li ilaahi ii bari dayb waa iska noqonayaa alla ii bari walakumaa calaya waxaad igu leedihiin labadiinna calaya anig korkayga aad ku leedihiin an arudda annaasa dadka inaan celiyo cankum idinka idinka celiyo inaan dadka wixii xaggan ku soo socdaba inaan aniga idinka celiyo yaan ballan idiin qaadayaa fadacaa lahu lahu rasuululahi sal ly slam nebigu waa u duceeyey fa udliqa waa la sii daayey ninkii faraskiisii marka dhulkii waa ka qaaday qoodabkii wa sa'ala rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam suraaqa nebiga ayuu su-aalay an yaktuba lahu inuu u qoro kitaaban warqad warqad iyo qor buu yiri marka fa kataba lahu abuubakrin abuubakar baa wuxuu u qoray fii adiimin maqaar ayuu ugu qoray ammaan oo nebigu ninkaa uu siiyey iyo cahdi ballan oo la galay ayuu u qoray ila nabigaisa wax ma qori jirin warajaca waa laabtay yaquulu linnaasi isagoo markaa dadka ku odhanayo qad kufiitum war waa la idinkaga filnaaday maa hahunaa meeshaan waxa jiro dhankaani anaa idinka og dad idinkama jiro waa la idinkaga filnaaday anaa idinka kaafiye iska laabta ayuu dhahaya dad marka ballantiisi waa ka soo baxaysan halkan marka ibnu katiir wuxuu yidhi fakataba lahu abuu bakrin buu yidhi riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaanoo bukhaari ku sugan weliba saxiixulbukhaariga ninka u qoray caamir ibnu fuhayra ayuu ahaa ayb ana caamir ibna fuhayrata kataba lahu caamir ibnu fuhayra ayuu nebigu amray caamir ibnu fuhayrana u qoray maqaar buuna ugu dhigay waqad jaaa waa yimid musliman isagoo markaa muslim ah suraaqa caama xajat lwadaac sanadkii xajat lwadaac oo nebigu uu sanadkii yacni tobnaad sanadkii tobnaad aakhirkeedii hijrada xajkii nebigu markuu xajinayay ayuu yimid wa dafaca ilaa rasuulilaahi nebigii buu u dhiibay sala allahu calayh waali wasalama alkitaaba warqadii buu nebigu u dhiibay marka alladii katabahu low oo u qoray maalinkii uu maka ka baxayo fa wafaa lahu rasuulu llahi sal l salam nebiga waa u oofiyey bimaa wacadahu wixii uu yaboohay wa huwa lidaalika ahlun arrintaana ahl buu u yahay yani rasuulku inuu ballanta oofiye ahl buu u yahay haddaan isaga oofinin ballan yaaba oofiye yaaba oofinaya ballanta <clears throat> riwaayadka waxay tilmaamayaan ninka suraaqa xajatulwadaac nebigii uma imaanin inuu u yimid ka hor dagaalkii xunayn markii uu nebiga qoladaa hawaasin reer yani xunayn reer hawaasin markii uu dagaalkaa xunayn kula dagaalamay maalkoodii iyo xoolahoodii waxoodii lasoo qaaday jiciraana isagoo jooga meesha la yidhaha jiciraana ayuu nebiga ugu yimid markaasuu warqaddii iyo u keenay markaasuu dabcan islaamayna waxa uu yidhi markaa warqadii markuu tusay nebiga nebigu waxa uu yidhi marka alyowmu yowmu birin wa wafaa'in maanta waa maalin khayr iyo maalin wax lagu oofiyo waa lagu oofinayaa wixii ballamo ah dhammaantood mar walbana nebigu sidaabu ahaa ayb wamara rasuulullahi marka suraaqana de saxaabiyu jaliilab ayuu noqday wamara rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu soo maray fii masiirihi socodkiisii daalika kaagaas ahaa bikhaymatay ummi macbadin laba teendhoo ummi macbad ay lahayd haweenta buu soo maray fa qaala cindahaa agteediibuu ku qayluulsaday xoogaa waa ku nastay waa ku istiraaxay ayb faqaala cindahaa fa qaala bimacnaa waxaa weya waa ku istareexay waa ku qayluulsaday qaala yaqiilu qaala yaqiilu ayb qaaladan marka ma aha midda kale oo waa yiri ma aha qaalada marka waa yiri waxay u baahan tahay maquulu qowm ayb wax la yiraahdo mafcuul tacadi mutacadi amaa qaaladan hadda halkaan noogu taallo waa ficil laazima faqaala nebigu waa qayluulsaday mafcuul iyo wax kale looma baahno ayb oo keligeed bay joogaysa faqaala cinda haagteedii buu ku qayluulsaday wara'ad waxay aragtay min aayaati nubuwatihi nebinimadiisa mucjizaadkeedii fi shaati ridii dhexdeedii ayay ku aragtay wara'ad waxay aragtay min aayaati nubuwatihi wara'ad waxay aragtay min aayaati nubuwatihi nubuwadiisa calaamaadkeeda fi shaati ridii dhexdeeda waxalbihaa lisideeda labanan caano ay ka listay kaiiran fara badan fii sanatin sanad mujdibatin abaar ah waxay ka aragtay maabay ka aragtay bahra alcuquula cuquusha wareeriyey cuquushii wareeriyey bay ka aragtay wara-ad marka wara'ad mafcuulkeeda maa bahara alcuquula maa bahara alcuquula ayb ayb mucjizaadkaa nebigay marka aragtay oo ridii iyadoo waqti abaar la joogo oo candhadeedii waxba aan ku jirin nebiga intuu salaaxay ayaa caano ka soo buuxsameen caano badan baa laga lisay oo nebigii iyo abubakar iyo dadkii dhammaa ay ka cabbeen arrintaa marka arrin cuquushii wareerisay noqotay oo yani maadaama ay khaariqu caado ay tahay wax caqligii wareeriye waay waa mucjizo nebiga marka la siiyey calayhi salaatu wasalaam ayb faslun qisadan marka umu macbad iyada ayb ibnu katiir bidaayo nihaayo ku sheegay wuxuuna tilmaamay duruq fara badan inay ku timid yashuddu bacduhaa bacdan faslun waqad kaana balaga alansaara ansaar waxaa soo gaartay makrajuhu nebiga soo bixidiisii baa soo gaartay ansaar ayb min makata uu ka soo baxay iyo wa qasduhu ayaa soo gaaray iyaahum iyaga uu soo qasday fa kaanuu waxay ahaayeen kula yowmin maalin kasto yakhrujuuna inay soo baxayaan ila alxarati magaalada bannaankeeda dhagaxda madmadow dhagaxda madmadow meelaha ay taallo oo sheelmadowda oo madiino laba xaray lahayd xarada maka xaggeeda soo xigta ayay imaanayeen yantadiruunahu iyagoo nebiga sugaayo qoraxda markay kusoo kululaato waa iska noqon jireen ay waayaan falamaa kaana yowmu litnayni markay ahayd maalintii isniinta athaani cashara labiyo tobanka min rabiici alwal ay ahayd calaa ra'si alaai casharata sana saddex iyo toban sano madaxeedana ay ahayd nebigu wuxuu maka joogay saddex iyo toban sano rabiiclwal sanadkama bilowdo asaga sanadku muxaram uu ka bilowdaa marka sanadii saddex-iyo tobnaad markay dhammaatay waa madaxeedii go-ay rabiicul uu ka soo baxay nebigu marka hijrada marka taariikhdan hadda qoran saxaabadii waqtigii cumar baa la qoray taariikhdan hijriga xilliga cumar la xaray xilliga nebiga taarikh hijriga ma jirin xilliga abuubakarna ma jirin bictada unbaa wax lagu astaysan jiray nebiga bictadiisa iyo soo diridda la diray yaa lagu taariikhaysan jiray xilliga cumar ee loo baahday marka in diiwaano la qoro iyo waxyaabahaas faraha badan yaa waxaa loo baahday taariikh lagu astaysto saxaabadii marka waa fakareen waxay ku fakareen hijradii nebiga inay uga dhigaan astaan markii uu nebiga soo hijrooday yaa laga bilaabay taariikhdan marka kun afar boqol kow iyo soddon iyay maraysaa ayb kun afar boqol kow iyo soddon ay maraysaa ayb bishii kow iyo tobnaad dulqacdan ku jirra magaa yani waxaa laga joogaa nebiga hijradiisa intaas laga joogaa baa laga wadaa ayb markuu nebiga dhintay lagama bilaabin markuu dhashayna lagama bilaabin markuu soo hijrooday baa laga bilaabay ayb saxaabadii baa sidaa ku heshiiyey muslimiintuna taasay qortaan ilaa waqtigan faranjigu uu gumaystay adduunyada faranjiga dadka wuxuu taariikh uga dhigay marka taariikhdan kale oo miilaadiga muslimiinta marka hadda agtooda waxaa caan ka noqotay midaan oo miilaadiga kuwan kale ma yaqaanaanba bil la maraayo xataa ma oga waxaa laga yaabaa soonka iyo bilaha bisha xajka iyo kale in la ogaado bis ayb mana ahan sidaa in la yaabo caalamulislaami hadda koleytaba waddankan sacuudiga unbaa laga isticmaalaa intaan aniga ogahay taariikh hijri ah oo rasmi ah oo waraaqaha lagu kala qortaa oo dowladuhu ku shaqeeyaan oo yacnii wax lagu astaysaa taariikhda hijriga walidaalika dadku waa yaqaanaan taariikhda hijriga ayb qofka caamigaa markaad weydiis taariikhda meeqa waa mid hijriga buu yaqaana kuwa aan marka iskoolaadkan iyo ta'afurkan xadaaraddan ku noqonin ajnebiga faranjiga iyo umaba yaqaanaanba bilahan ayb saasaan khayr badan ayb maxaa yeelay kuwan qamariga unbaa axkaamta cibaadaadka ay ku xiran yihiin haddii marka la yskaga astaysto waa yacnii tan iyadoo muhiimadda la siinayo middanna waafaqsan la dhahayo dhib male idan hijradaas marka saxaabada marka si ay ummadda qalbigooda aynan uga go-in taariikhda iyaday ku saleeyeen ayb markaa markay go-day waafaahum rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama nebigii baa soo gaaray madiina madiine buu soo gaaray degmadoodii xiina ishtadda markuu darnaaday adduxaa yacnii barqadu markay kululaatay maalintu markay kululaatay wa kaana qad kharaja alansaaru ansaartiina way soo baxeen yowmaidin maalintaas falamaa aala calayhimaa markuucalayhim markuu ku dheeraaday falamaa daala calayhim markuu ku dheeraaday rajacuu ilaa buyuutihim guryahoodiiba iskaga laabteen markay qoraxdu ku kululaatay fa kaana awala man basura bihi qofkii ugu horreeyo arkay wuxuuna wuxuu ahaa rajulu nin meel yahuudi yahuudda ka mid a ah wa kaana calaa saxi udumatin wa kaana wuxuu ahaa calaa satxi udumihi taagagiisii dhug ou lahaa taaga ku yaalay korkooda ayuu ku sugnaa markaas meel dheer buu ka soo arkay marka fanaadaa biaclaa sawtihi codkiisa kan ugu sarreeya ayuu ku dhawaaqayo yaa banii qaylata ree banii qaylow haadaa jaddukum awowgiin waa kan alladii tantadiruuna aada suganayseen ama haadaa jaddukum dheeftiinnii haadaakani jaddukum dheeftiinnii weeyaan alladii tantadiruuna aada suganayseen ayb bani qaylana waxaa la yidhaahdaa ansaarta awsi khadraj baa laysku dhahaa ayb yaa banii qaylata haadaa jaddukum dheeftiinnii waayo ka alladii tantadiruuna aada suganayseen fakharaja alansaaru ansaar way soo baxeen fii silaaxihim hubkoodiibay ku soo baxeen fatalaqowhu nebigiibay oy la kulmeen waxayowhu way salaameen bitaxiyati nubuwati nebinimada salaamteeday ku salaameen yani sujuud iyo rukuuc iyo ma samaynin yani salaam ixtiraam ku jirto nebinimadiisana laa'iq u ah salaameen wanazla rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalama wakaa nebiga xilli qorax kulayl abuu markaa madiine uu soo galay wanazla rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu degay biqubaa quba ayuu degay quba marka waa xaafadda reer bani camr bni cawf ay deganaayeen waa qabiil marka ows ka mid ah xaafaddii ay deganaayeen ayuu nebiga kusoo degay calaa kulhuumi bni lhidm ayuu kusoo degay wa qiila waxaa la yidhi bal calaa sacdi bni khaytama ayuu kusoo degay wa jaaa almuslimuuna muslimiintii waa yimaadeen yusalimuuna calaa rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam iyagoo nebiga salaamayo wa aktaruhum kan ugu badnaa wa aktaruhum badankoodna lam yarahu ma aynan arkin bacdu weli intooda badanna nebiga qof arkay kuma jirin yani badankood waa nebigu ma aynan arkin wax yar unbaa arkay fa kaana bacduhum qaarkood wuxuu ahaa aw aktaruhum ama badankoodba yadunnuhu nebiga wuxuu u malaynayay abaabakrin bay u malaynayen ma aynan garanayn rasuulka ciduu yahay abubakar bay nebigu u malaynayeen ayb likarati shaybihi ciradiisa badnaanteeda darteed falama ishtada alxaru kulaylku markuu darnaaday yaa qaama abubakrin abubakar uu istaagay bihawbin mara ayuu la istaagay yudallilu calaa rasuuli illahi sal allahu calayh ali wasalam isagoo nebiga harinaayo qoraxda uga dhigaayo ayb fataxaqaqa annaasu dadka markaasay garteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam fataxaqaqa annaasu dadkii markaa waxay hubsadeen ay ogaadeen xiinaidin markaa rasuul allahi sala allahu calayh waalihi wasalam ayb fasalkan marka ibnu kahiir xadiidkii bukhaari ayuu badankiis keenay ee dheeraa ee hijrada nebiga ka sheekeynaya calayhi salaatu wasalaam <clears throat> qubaa marka meesha ugu horreysoo nebiga uu madiine ka degay qubaa bay ahayd dhowr iyo labaatan habeen ayuu meeshaa deganaa masaajid buu ka aas masjidu qubaa la yidhaahdo haddana taagan ayb halkaa masaajidkaasu ka aas sabti kastana nebigu markii dambe kiisii ou dhisayna sabti walbaa waa soo aadi jiray markaasuu ku tukan jiray salaada lagu tukadaana masjidu qubaa waxay u dhigantaa nebigu sida uu yidhi cumro oo kale ajru cumratin ayay leedahay <clears throat> laakiin masjidu qubaa meel safar loogu qasda ma aha masaajidka nebiga iyo madiine markaad u qasado yaad aayar marka maraysaa isaga laakiin inaad qubo keligii u qasado saddexda masaajid ka mid maaha isaga <clears throat> fakaana marka sidaasaa ah, marka uu masjidu qubaa ayuu kusoo ayaa uu joogay labaatan iyo dhowr habeen buu meeshaa joogay isagoo markaa salaadiina dadka ku tujinayay qisada hijrada marka waxaa laga qaadanaa fawaaid fara badan fawaa-iddaas waxaa ka mid a ah kow qofku ilaa diintiisa meel uu ku tamakuni karo yacnii diintiisu meel uu isagoo xor ah uu ugu dhaqmi karo inuu raadiyo inay waajib ku tahay maxaa yeele waxaa loo hijroonaya dhan waxay tahay si ilaahay keliya loo caabudo dayb qofku marka inuu raadiyo meel sidaasa waa daruuri walidaalika qof kasta oo aan joogin meel uu diintiisa ku muujin karo qof kasta oo aan joogin meel diintiisu ay cidhiiri uga jirto waxaa waajib ku ah haddii uu awoodo inuu ka hijroodo ou tago meel uu diintiisa ku muujin karo waa waajib sunno ma ah ayb <clears throat> isagoo marka qofkii aan awoodi karin ee isaga ama maxbuus ahee la haysto macduur laakiin qofka kale maya ila almustadcafiina min alrijaali wاlnisaai waalwildaani laa yastadiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila kuwaasuu ilaahay ka reebay xataa naaguhu bilaa maxram ayay iska soo bixi karaan meel ay diintooda aanay ku hayn karin hadday ka tegayaan aakhir zamaankana nebiga wuxuu sheegay marka fitnadu dhacdo qofka dadka ugu fadliga badan waxaa ku jiro nin dadka ka dhex baxay meel cidla oo baadiye ah la tegay diintiisa ariga meeshaa ku raacdo isagoo sidaas oo alla keliya caabudaya mowdka u imaaday mar walba hijradu marka waa taaganta xataa akhir zamaanka waxaa laga hijroonayana waa xumaanta iyo macsida ahmiyadda marka ay taas leedahay tan labaad waxaa laga qaadanayaa qisada hijradu waxay tahay in jihaad uusan suuroobi karin ilaa in la helo daar qof uu isku ilaaliyo meel uu markaa isagu isku ilaaliyo ou saldhig ka dhigan karo ka dagaalami karo ilaa laga helo inaynan suurtoobi karin dagaal <clears throat> maxaa yeeley nebiga asxaabtiisa intii ay maka joogeen dagaal lama farin laakiin muqadamaadkii dagaalkay ku jireen muqadamaadkii dagaalka waa maxayna in meel la raadiyo meel in la raadiyo oo weliba dadkooda iyo dadka deegaankaas la raadiyo iyagii marka diinta la ogolaysiiyo kolkay diinta ay markaa ogolaadeen kadib marka dhulkoodii ay ku soo dhoweeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa markaas baa nebiga waxaa loo bilaabay inuu jihaado ibnu katiirna waa sheega xikmadaas iyadan ayb waxaa kaloo laga garanaa qisadan hijrada diinta in dadka loo qofku yacni dadka say u kala fadli badan yihiin in loogu kala imtixaanayo haddii nebigii calayhi salaatu wasalaam loo imtixaanay oo mar godgal mar yacnii gaaladii marka inay dilaan isku dayeen mar god u galay mar yacnii lugayn mar yacni halkan ka bax halkan ka yacni gal meeshan uga dhuumo meeshan aad nebigu uu maray calayhi salaatu wasalaam waxaad garanaysaa marka qofkii marka eh, ashaddu naasi ibtilaaan alambiyaa uma alamtal uma alamtal dadbaa ninba ninka uu nebiga marka uga dayasho badan yahay mas-uuliyadda diintana uu ka xambaari og yahay dhibaato iyo shiddo iyo imtixaan inuu maraayo ayb fa aqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waa nagaaday biqubaa quba ayuu ku nagaaday ayaaman maalmo waqiila waxaa la yidhi arbacata cashara yowman afariyo toban maalin afariyo toban maalmood labaatan iyo dhowrna waa la wariyey wa asasa xiinaydin markaa wuxuu aasaasay masjidahu masaajidkiisii masjida qubaa ayuu aasaasay uma rakiba biamri illaahi tacaalaa uma rakiba nebigu wuu koray biamri illaahi tacaala ilaahay amarkiisiibuu ku koray lahu isaga uu amray gaadiidkiisiibuu koray fa adrakathu ljumcatu jumcadii ayaa haleeshay fii bani saalim ibni cawf reer bani saalim ibni cawf agtooda ayay ku haleeshay fa sallaaha waa tukaday fi lmasjidi aladii fii badni waadi raanuuna waadigaa magacaas leh togaa calooshiisa ayuu ku tukaday sidaabaa la wariyey wa ragiba ilayhi ahlu tilka daari degmada ama dadkii deganaa ayaa nebiga damcay oo way damceen an yanzila calayhim inuu iyaga ku soo dego faqaala waxa uu yidhi nebiga dacuuhaa iska daaya hashaani fa innahaa ma'muuratun waa la amray ilaahay xaggiisay ka amran tahay meesha ay fadhiisato iyo degaanku noqonayaa falam tasal naaqatuhu hashiisii kama aynan tegin saa'iratan bihi inay la soconayso laa yamuru bidaarin xaafad ma maraynin min duuri lansaar xaafadaha ansaarta ka mid ah ilaa ragibuu ilayhi way damcaayeen fi nusuuli calayhim korkooda inuu kusoo dego fayaquulu wuxuu odhanayay markaa dacuuhaa iska daaya fa inahaa ma'muuratun falamaa jaa'at mowdica masjidihi masaajidkiisa booskiisii markay timid alyowma maanta nebiga masaajidka nebiga falamaa jaa'at markay timid hashii mawdica masjidihi masaajidkiisa booskiisa alyowma maanta masaajidka maanta ee masjidu meeshaa markay hashii timid walam yanzil canhaa kama aanu degin sala allahu calayh waali wasalama xataa nahadad intay ka hinqatay waa kacday wa saarat qaliila wax yar bay socotay uma iltafatad waa milicsatay wa rajacad waa laabatay waa soo laabatay fa barakat way arrumatay fii mowdicihaa meesheedii alawali ee horreysay ayay fariisatay meeshii masaajidka nebiga hadda uu ku yaallo ayay fadhiisatay nebigu inuu ka dego markuu maagay ayay kacday xoogaa waa dhaqaaqday dhinacyaday fiirisay haddana waa soo laabatay meeshii bay ku soo laabatay oy degtay fanasla canhaa waa ka degay sala allahu calayh ali wasalama wadalika kaagaasi fii daari bani najaar reer bani najaar xaafadoodii fa xamala abuu ayuub radia allaahu canhu ila nebiga guryo weli male guryo looma dhisin weli faxamala abuu ayuub abuu ayuub wuxuu qaaday canhu nebiga xaggiisa wuxuu ka qaaday raxla rasuulillahi sal ll ly salam rarkii rasuulka rarkiisii ayuu qaaday ilaa mansilihi gurigiisiiba u qaaday waa isla xaafadi marka waxuu rabaa intaa inuu la sii joogo inta guryaha looga dhisayo rasuulka calayh isalaatu wasalaam washtaraa rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu gatay mowdica almasjidi masaajidka booskiisii buu gatay wiilal markaa reer bani najaar abaa lahaa oo markaa abood uga dhintay markaa wuxuu yidhi haaminuunii meeshaan igula gorgortaba aan wax idin siiyo markaasay yidhaahdeen waa ku hibay markaasuu nebigu yidhi maya haaminuunii igula gorgortamo waa ka gateen rasuulka calayh isalaatu wasalaam masaajidkuna markaa <clears throat> wa kaana wuxuu ahaa marka meeshaasi waxay ahayd masaajidka nebiga boos uu ku yaallo mirbadan meel timirta lagu qallajiyo liyatiimayni laba agooman u sugnaaday meel marka timirta lagu qallajiyo ayuu ahaa wa banaahu masjidan buu nebiga ka dhisay masaajid dabcan masaajidku meeshiisu markaa sidan uma weyneyn hadda ugu weynyahay qayb yar buu ahaa dhulkii marka meel timirta lagu qallajiyo meelna qubuuro mushrikiin ayaa ku yaallay qubuurihii mushrikiinta nebigu wuxuu amray marka in la bixiyo meeshii waa laga bixiyey meelo kalea layska geeyey waa la simay dhulkii marka waa la simay dhulkii markii dhulkaa la simay iyadoo la ogyahay dabcan nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu qubuuraha ka bixinaayo mushrikiinta halkaa uu ka bixinaayo iyadoo la og yahay markuu dhimanayo shan maalmood ka horna inuu yahuud wuxuu lagu lacnaday ee ahaa nebiyaalkii qubuurahoodii inay masaajidyo ka dhigteen oo ku bayaaninaya inaynan bannaanayn taas xataa qubuuru alambiyaa wasaalixiin in masaajid laga dhigta inaynan bannaano in masaajida la dhex keeno ayb ibnu xajar marka wuxuu leeyahay kuwaan yahuudda kuwaan yani mushrikiinta booskoodii ama qubuurahoodii buu nebigu masaajid ka dhigtay isagoo iska bixiyey lafahoodi qubuurul ambiyaana in laga dhiga masaajid waa reebay rasuulka caleyh isalaatu wasalaam xikmada maxay tahay ibnu xajar wuxuu leeyahay qubuurta ambiyada waxaa laga cabsanayaa in la caabudo amaa haa-ulaa'i in la faago oo meesha laga saaro in la caabudo mushrikiintaana lagama laga cabsan maayo ee mafsadadii qabri inuu meel ku jirana nebigu waa ka badbaadayo waa iska saaray saariddaa la saaray laftirkeeduna waxay u tahay iyagu marka ikraam uma aha kuwaan markaa qubuuraha markaa mushrikiinta marka calaa kulli xaal marka wuxuu leeyahay sababka nebiga ka keenay waxay ahayd qubuuraha ambiyada in masaajid laga dhigo oo u diiday nicid uu nacayo ama kacabsasho uu ka cabsanaayo in lagu fidnoobo imaamu nawowina sidaas oo kale ayuu yidhi nebigu marka uu leeyahay lacana allahu alyahuuda wanasaara ittakhaduu qubuura ambiyaaihim masaajid yuxadiru maa sanacuu wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa nebigu uu ka cabsaday qabrigiisa in la caabudo sidii dadkii horeba ay u caabudeen qubuuraha saalixiinta ee ambiyada marka arrintan maaha arrin dad cusub la imaadeen arrin maahan yacnii qole ay la timid maaha bal waa arrin culummada islaamku weligood ay sheegi jireen iskana dhexleen sharaxa muslimka alimaamu nawowi ibnu xajar fatxulbaariga meelo badan wahaakaayb marka meeshaabuu nebigu gatay wa banaahu masjidan buu ka dhisay fa huwa masjiduhu laan oo masaajidkiisa hadda qofku marka wuxuu isdhihi karaa masaajidka nebigu intii uu dhisay isagu miyaa masaajidka nebiga ah hadda waata la weyneeyey ee ninkii qaybahan damboo gadaal looga daray oo kale ku tukado kunka ajarna hela waa helayaa jasman maxaa yeelay ziyaadada xukmulmasiiday leedahay ayb masaajidka nebiga cumar baa waxaa laga wariyey haddii masaajidkan ilaa iyo sanca la gaarsiiyo dhismihiisa <clears throat> masjidu nabowigu ayaa la dhahayaa ajarkana waa lagu helaa <clears throat> ilaa iyo sanca laakiin <clears throat> laakiin qadiyada xaramka ayb laakiin nebiga madiine inta ay xaram ka tahay xadow u yaalay almadiinatu xaramun <clears throat> maa bayna cayrin ilaa tawr ayuu yihi nebiga sal slam labadaa buurood inta u dhaxayso ayaa xaram ah. masaajidka nebiga marka haddii inta la weyneeyo labadaas buurood u dhaafo qaybahaas kale <clears throat> ee gadaale ninka ku tukanaa kunka ajar waa leeyahay ilaa masjid nabawiye laakiin xaram ma ah axkaamta xaramka ma qaadanayso marka axkaamta xaramnimada iyo ajarka ku xiran masjidku saasay u kala gedisan yihiin ayb masaajidkaas hadda marka masjidkiisa abuu dhisay wa buniya liaali rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga reerihiisiina xujarun ayaa loo dhisay qolal ayaa la dhisay oo ilaa jaanibihi masaajidka dhinacyadiisa lagu teeday guryihii rasuulkana marka masaajidka unbaa dhinacyadiisa guri walbaa marka masaajidka albaabku uga soo galaana loo sameeyey ayb halkan marka waxaan ka garanaynaa hijradu waa muhiim maadada labaad waxyaabaha kaloo muhiimkaa ah waxay tahay masaajidka dhismihiisa dad hadday meel degaan wax ugu horeeyo ay ka fakaraan inay noqoto meeshay ku tuka lahaayeen nebigu markii uu soo hijrooday shaqada ugu horreysa masaajidkii ku dhisay waxaa kaloo garanaysaa masaajidku nebiga lacagtiisau ka dhisay lacag isagu oo watay ayuu intuu gatay ayuu ka dhisayadadku marka hadday gacmaha iskor saartaan zamankan dadkan soomaalideenna waxaa lagu imtixaanay haddii inta gacmaha la iskor saarto carabaa masaajid dhisayso layidhaah faaiid macarab hadday masaajid dhisayso khayr hadday kuu dhisaan adiga dadnimadaada iyo kartidaadii ah waxgey jirta inaad marka sugto maahane lacagtaada inaad masaajidkii ku bixiso dadka muslimiinta iyaga tooda inay ku bixiyaan lacag qof kale jeebkiisa ku jirta inaada ka bixinna dhulkaaga lacagtaada waxaaga inaad u hurto <clears throat> ayb diintu inay daacad tahay taasaan ugu gara o masaajidka nebigu markuu dhisaya haddana dhismihii isaga ayaa la baashiray isaga iyo asxaabtiisiiba isla dhisay ayagoo markaa dhahayo allahu nabiga isagoo dhahayo allahuma akfir lilansaari ah, waalmuhaajira allahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira fakfir lilansaari waalmuhaajira ilaahu nolol ma jirta nolosha aakhira ma ahani ansaar iyo muhaajiriin ilaahu u dembi dhaafa ansaartii iyo muhaajiriintii baa la dhisaysa rasuulka calai salatu salaam isagiina uu ku jiro dhagaxa wax ka qaadayo camaar bnu yaasir dhagxaanta dadka hal hal xabay u qaadayeen isaga labalabo usoo qaadayo markaasuu nebiga intuu dhabarka ka tirtiray dhabarkiisii caradii iyo dhagixii intuu saa u masaxay ayaa waxa uu yidhi wayxa camaar taqtuluhu lfiatu lbaaqiya camaar yacni naxariistiisa ah waxaa dili doonta qolo gardaran saa buu yidhi rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo axaadiista marka loo daliishado saxaabadu markay dirireen daa'ifada cali xaqu inuu meeshaas u dhowaa camaar lianna camaaran kaana maca caliyin radi allahu canhu cali buu la jiri mucaawiyayana wuxuu dhihi jiray camaar bacdi ahlicilmi waxay dhahaan qoladii dilkiisa toos ula baashirtay weeyaan dadka gardarada iyo lagu tilmaamayokooxdii isagu markaa dilkiisa la baashirtay iyo xadiidka lagu macnaynayaa bay dhaheen ayb qof kastoo baaqiya oo gardaranna in dagaal lagu bilaabo ma aha isaga naftirkiisa oo aayadda saxaabadu meesha ay yidhaahdeen ku shallaayeen waxay ahayd xuruubtaas aayadda wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu beynahumaa baan lagu camal falinay dheheen caaisha iyo yani iyo cali iyo rag dad badanoo saxaabadii ka a ah sidaasay dheheen cali garta ha lahaado ha laga gardarnaado dhinac kale gardarrada hay ha lahaadaan laakiin maxay ahayd ma islaax in la galo islaaxii baan marka ayaa laga ilduufay silaax lama gelin dagaal unbaa si wuxuu ku dhacay kadis ah oo marka dad weliba rabshad wadayaal ah oon saxaabada ka mid ahayn iyaa rabshada ka shaqeeyey marka saxaabadu waxay dhaheen aayaddan dhaqangelinteedii baa maskaxdeenni ka baxday mar dambey xasuusteen fa aslixuu baynahumaadaas marka nin walboo gar daran macnaheedu maahan in lala dagaali karo ninkan markuu gar daran yahay waxaa la rabaa in islaax harka la sameeyo ayb gardaradiisi waa in inta lagu oogo muslimka ku oogo dabadeed lala dagaalo aayaddu say faraysa islaax iyo qitaalka islaaxa horeeyo islaaxda baa laga tegi marka markii dambena waa isgarteen saxaabada nin walbaana dagaalkaas ma mahadinin calaa kulli xaal mucaawiya isaga wuxuu dhihi jiray camaar ninkii meesha keenaa dilay meesha waxa keenayna cali baa keenay buu dhihi jiray calina markau maqlo warkaa loo sheegay wuxuu dhihi jiray nebi muxamedna xamse isagaa dilay marka ile goobtii uxud isagaa keenay maxaa mar waxbaa keenay mhadi cali isago marka saas isaga ka dhihi jiray radia allaahu canhu calaa kulli xaal saxaabada kulligood waa wada cuduul waana wada wanaagooda ka badnaa ayb hadday wax ka dhacaan masaajidkaa marka saasay ku dhiseen maraaxil buu soo maray masaajidka rasuulka intii nebigu joogay wuxuu ka samaysnaa korkiisa geedka timirta yacni dogobkiisa iyo eh, caleenteeda iyo ayaa korka looga saqaf looga dhigay roobka waa soo dayi jiray xilliga rasuulka caleyh isalaatu wasalaam roob markuu da-o intuu soo da-o ayuu qoyi jiray masaajidka markaasaa nebigu mararka qaarkood wejigiisao cadhoobo iyo ciid yale yaa la arki jiray caleyh salaatu wasalaam eh, marxalad wuxuu soo maray iyadana eh, ayb naqshado iyo ziine iyo qurux fara badan oo qofka tukana uu ku fidnoobana ma lahaan jirin bal waa reebay in masaajidda sidaa laga dhigo marxaladii labaad waxay ahayd xilliga cumar masaajidka waa la waasiciyey dhanka waxaa loo waasiciyey nebigu qolka caaisha maahane qolalkaa maahane dhanka kalea loo waasiciyey iyadoo marka in qabriga masaajidka la soo geliyo la diidaayo xilligii cusmaanna masaajidka waasacnimo aada u weyn baa la waasiciyey dhagax iyo yani alwaaxyo ayuu ku dhisay cusmaan isagoo ta'wiilsanaayo man banaa lilaahi beytan bana allaahu milahu fi ljanna marka cusmaan xoogaa quruxda ayuu ka badiyey saxaabada qaarkood marka waa ku inkireeno waxay yidhaahdeen saas inaad saan qurux badisa maaha ma ahayn isaguna dhankii kale qabriga meeshuu jiray maahane dhanka kale u waasixiyey markaasu wuxuu yidhi warwarkii baad igu badiseen nebigan waxaan ka maqlay isagoo dhahaya man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan milahu fi ljanna wax wanaagsan aniga masaajidka u dhisaya isaguna yii xadiidkaabuu tawiilsaday cumaan radia allahu canhu xilligii marka waliid ibnu waliid ibnu cabdilmelik ninkii la dhihi jiray ee boqoradii amawiliinta ka mid ahaa waktigiisii ayuu wuxuu iibiyey masaajidka qaybtii guryaha nebiga xigtay ayuu iibsaday xaasaskii nebiga iyo buu ka iibiyey wixii noolaa iyo dadki ama ama dadkii markaa iyaga ay guryihii joogay guryaha markuu iibiyey masaajidkii buu ku soo daray dhankaas marka aan saxaabadu dhan aysan aadi jirin ayuu aaday ninkaa marka cumar bnu cabdilcasiisa magaalada madiine markaa madax uga ahaa isaga meeshii marka qolkii rasuulka marka uu ku duugnaa sidaa ayuu masaajidka kusoo galay ninkaa weliid foolkiisa masaajidka kusoo galay saxaabadii dadkii marka saxaabada ma noolayn marka cid saxaabiga noolayd markaa ma jirin xilligaas walidaalika qabriga in masaajidka lasoo geliyo laysa calayhi camalu saxaaba saxaabada camalkooda ma uunan ahayn sidaas cid lagu daydo na ma samaynin sidaa nin boqoraa sameeyey ma lagu dayanayo marka meeshana rasuulka u xaq lahaa cumar bnu cabdilcasiis marka isaguna wuxuu masalada waa dareensanaa wuxuu sameeyey saddex derbi ayuu masaajidka uga xiray oo uga xayndaabay ayb markaa nebigu meeshuu ku duugnaa intuu derbi ku wareejiyey mid kaloo haddana sii qallooco ku wareejiyey mid saddexaaduu kor kasii saaray ayb masaajidkii dhammaabuu ka gooyey marka si ahaan oo qofka tukanaya meel uu qabriga ka jira nebiga ma garan karin hadda laftirkeeduna sidaa ayuu ku joogaanayb dadka marka u deliishanaayo <clears throat> masaajidka in qubuur laga yeelo waa bannaan tahay qabriga masaajidka laga dhex sameeyo waa bannaan tahay qabriga nebigaa ku samaysan dhahaayo nebigu ma asaa ku sameeyey qabrigiisa meesha ma saxaabadii baa ku sameeyeen yaa yeelay sidaancamal marka qof lagu daydo camalkiis ma ahayn walidaalika saciid ibnu lmusayab iyana way naceen arrintaas dadkii fadliga badnaa cilmiga lahaa inuu dhinacaas aado way diideen waktiyadii dambe marka oo cusmaaniyiintu nimankan atraagta ay xukumayeen dhulka ayaa haddana nebiga qabrigiisa qubad laga dulsameeyey qubaddana cagaaran oo aada arkaysaan nimankaa ayaa sameeyeen wakti dhow waay ma dheertaan waxaaso dhan marka waa acmaal ay sameeyeen dad aan lagu dayanin oo nebigu ku daydo na dhihin axaadiidkii marka nebigu intuusan dhimanin shan maalmood ka hor uu yidhi lacana allahu alyahuuda waalnasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid caa-ishana ay tihi nebigu wuxuu ka digayaa dadkaa waxay sameeyeen marna ay tihi walowlaa daalika ubrisu qabruhu haddii nebigu uunan ka cabsanaynin qabrigiisa in masaajid laga dhigto waa la muujin lahaa rasuulka qabrigiisa bannaanka ayaa nebiga lagu duugi lahaa sida dadkaba loogu duugo bannaanada ayaa bannaan lagu duugi lahaa laakiin waxaa laga cabsaday in dadku ay meel lagu tukada ka dhigtaan ayb haddii marka nebigu hadda meel bannaana lagu duugi lahaa yaa arki lahayba ayb dadkan markaa qubuuro dad waxay yihiin aan la aqoonin ciidda ka soo qaadanayo ciiddooda cabaayo oo ciidda isku daldalayo cunaayo miyaa nebigu maxaad u malayn lahayd marka haddii meel bannaana ah loogu aasi lahaa marka ilaahay nebigiisa waa ilaaliyey waxaa lagu aasay rasuulka qolkii uu ku dhintay caa-ishaana joogi jirtay caaishana ishana way marka qofka imaanayo qabriga rasuulka imaanayo wuxuu u baahnaanayaa inuu isti'daan caa-isho weydiisto markaa nebigu sidaasaa xaaladdiisu qabrigiisu ou qubuurta kale uga duwanaaday caleyh salaatu wasalaam ayb isagaana ilaahay ka baryay yidhi allahuma laa tajcal qabrii wasanan yucbad ilaahu qabrigeyga haka dhigi haka dhigin sanam dadku caabudaan sanam la caabudo qabrigeyga haka dhigin marka qabuuro caabudka iyo qabuura buunbuuninta iyo qabuuraha masaajidda laga dhigo iyo qabuuraha maryaha la dul saaro iyo hadiga rasuulka dadkaa gadaal ka keensaday wuxuu u tarayana male maalun baa lagu khasaarinaya male masjidka nebiga marka axwaashaasu soo maray xilligii nebigu intaasu ahaa xilliga cumar waa la waasiciyey xilliga cumaan waa la waasiciyey xilligii weliidna dhankaa kalea la aaday waktiyadii dambena aad baa tawsico fara badan baa ku dhacday ilalaana yani aad marka marba marka ka dambayso aad baa loo waasiciyaa ayb <clears throat> alaa kulli xaal marka masaajidkiisaas ayuu dhisay masjidka nebiga ninkii hal salaad ku tukado kun salaadood xagga fadliga kun qofka marka muminka ah waxaa loo sunneeyaa inuu u qasdo masaajidkaas si uu kunkaas salaadood ajirkooda oo u helo dadka marka ay baxayaan marka xajka iyo masaajidka siyaaradiisu laba camal ay kala yihiin qofku intuu iska soo xajiyo xajku xaggee ku yaallaa hadii lagu yidhaa xajku xajku xaggee ku yaallaan maka iyo agagaaraheeda waa maka iyo mina musdelifa carafaad carafaada ugu shishayso ayb ninkii inta soo xajiyo iska soo noqdo waxuma dhibin ayb madiino xajka kuma yaallo camal acmaasha xajka kamidana ma jira madiina laakiin dadku madiina maxaa loo aadaa in la aadaa waa fiicanta waa sunno laakiin maxaa loo aadaan xaj baa loo aadaa maya waxaa loo aadaa masaajidkaa nebiga in la booqdo oo salaado lagu tukado ajrigaasi loo helo marka uu nebigu leeyahay salaatun fii masjidi haada yacni afdalu min salaad meel kale lagu tukado kun jeer bay ka fadli badan tahay uu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa ma ahan inuu u keenay ajirkaa tirada badan inuu sababay ma aha isagoon aan dhimanin oo aan qabri lahayn ayuu nebigu sidaa yidhi qabrigu uma soo kordhinin ajar dheeraada dadka muslimiin inay saa fahmaanaan qaarkood dadka haddaa tiraa maxaad madiine u aadaysaa rasuulkaad u aadaayo kule maxaa rasuulka rabtaa waa kusoo sallinaya waa soo salaamaya ma og tahay rasuulka salliga iyo salaanta adoo inta joogo aada salaantid inay gaarayso rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxa uu yidhi wasalluu calaya xayumaa kuntum fa ina salaatakum tabluqunii aniga igu salliya meel allaale meeshaad joogtaan igaga soo salliya salligiina waa isoo gaaraya malaa'igta ii keenayso waa isoo gaaraya cibaado marka ma jirto qabriga nebiga keliya lagu sameeyo oon meel kale lagu sameey karin male ma jirto salliga nebiga lagu salliyo salaamtan la salaamo ataxiyaadkii baad ku salaamaysa assalaamu calayka ayuha nabiyu waa la qaadaya la gaarsiinaa nebi aleyh salaatu salaam xasan bin xasan bin alxasan bnu lxasan bni cali bn abi aalib ayaa wuxuu arkay taabiciga nin ayuu ku yidhi qabriga nebiga fadhiyo oo halkaa marka joogo markaasuu yidhi warkaale cashadan usoo dhawaawe cun markaasuu yidhi ma raba aniga halkaa qabrigan joogayaa nebigan rabaa inaan aada ugu salliyo markaasuu wuxuu yidhi warkaale cashadan iska cun maa anta waman bilandalusi ilaa sawaa adiga iyo nin andalus joogo nebiga waa u simantihiin yidhi cashadan iska cun ninka andalus joogo hadduu nebiga ku salliya waa lasoo gaarsiinaya marka fiqigii salafku sidaas u ahaa masaajidku marka waxa uu ku mutaystay waxaa weeyaan kownuhu masjidkii nebiga inuu ahaa qofka baxaaya marka xajka aadaya kale way u fiican tahay maadaama safarkaasi fursad kale madiine uunan u helaynin inuu soo maro madiina waa u fiican tahay marka madiine maxaa loo tagaa masaajidka nebiga in lagu soo tukado salaadaha wuxuu ilaahay kaa waafajiyo rasuulka marka qabrigiisa ziyaarada la ziyaaranaya marka waa tabac masaajidka qasadku yahay mar haddaad masaajidkii haleeshay nebigiina salaan markaa waa sunna inaad salaantid laakiin waxaad inta uga baxaysid waa maxay nebigaan rabaa inaan aado ma taas sax ma xajkii weynaa oo arkaanulislaam ma yaqaano maxaad u bahaysaa xajkii maxaa loo aadaa nebigaa lasoo ziyaartaa siyaaradii rasuulkan aadaa buu ku leeyahay xajkii arkaanulislaamka ka mid a rugniga shanaad ahaa maslaxdiisi eber waxaa loo taga markaa masaajidkaas nebigoo la salaamo asalaamu calayka ya rasuul allah abuubakaraa la salaama assalaamu calayka ya abaabakrin bakrin cumar baa la salaama asalaamu calayka ya cumar waa isku agyaallaan baqiic qubuurihii marka cusmaan ayaa ku duugan isagana iyo caaisha iyo asxaab fara badan baqiic qubuuraha iyagana waa la booqdaa sidii nabigu u booqan jiro kale asalaamu alayka yani assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin wa innaa in sha allahu bikum laaxiquun yakfir llahu lana walakum ayb shuhadaau uxud iyagana waa la booqdaa dadkii uxud ku shahiiday toddobaatanka iyo dhowrka ahaa nebigu sida u ziyaaran jiro kale iyagana u ziyaaranayaa qofku masjidu qubaa oo kusoo tukanayaa intaas waa meelaha la siyaarto madiina masjidu qubaa maqbarada baqiic masaajidka nebiga oo asalka ah iyo rasuulka iyo abubakar iyo cumar qubuurahooda oo la salaamo aadaabna marka in la laasimo oo marka la ducaysanayo qabriga nebiga aan loo jeesanin waa in qiblada loo jeesto haddaad duca rabto qabriga waad ka jeesanaysaa qibladaad u jeesanaysaa nacam ilaa allah la baryaayo ayb rasuulka lama baryo lamana caabudo qabrigiisu marka salaam buu kugu leeyahay iyo salli nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad codka ugu dheerayso korkii qabrigiisa markaad booqanaysana ma ahan qabriga in calool la saarsaarta adamaba la gaaraba taase yani hadday dhici lahayd in qabrigii aad agtiisa istaagto in caloosha la saarsaaro in la dawaafo in la dhunkado midna ma banaana imaamu nawowi kitaabkiisa idaaxa ayuu ku sheegay waxyaabahaas marka masaajidka nebiga waxyaabaha ku tacalluqo oo in laga sheega marka mudan weeyaan wa ama caliyun radia allaahu canhu cali fa aqaama bimakata maka ayuu isagu nagaaday raytamaa addaasi oo u guto oo u gudo can rasuuli rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam nebiga oo uga gudo alwadaa'ica ammaanooyinkii allatii kaanat cinda agtiisa ahayd ammaanooyinkii nebigu oo u haayay dadkii si uu u bixbixiyo wagayra daalika uma laxiqa birasuuli illahi sal l slam markaa ayuu nebiga soo haleelay kabacdi tanna waxay ku tusnay nebiga ammaanadiisa dadkii magaalada ka soo qixiyey oo soo rafaadiyey ammaanooyinkii oo u haayey nebiga kama xadin kamana dhicin bal waxa uu yidhi cali buu u reebay u celi buu yidhi <coughs> sidaa buu yidhi marka ninkii ku khayaano khayaan ah, dhaqankaa nebigu ma yeeli jirin calayh isalaatu wasalaam wabilahi towfiiq sal sal ala nabiyina muxamedin